يا ويحهم ماذا جنوا وتأفكوا وأتوا بقول الجاهل الفتان ورأيت منهم أرعنا يدعو إلى سحر يحل به لدى الكهان dad badan oo intay u tegeen kuwa halkaa laga soo raacay baa dhibtooda xallintoodii ay ugu fogaatay isagoo badqabuu tegey shayaadiintii ay wada adeegsanayeen baa ku dirantay dabadeedna isagiiba halkii ku dhacay isagoo bed qaba hadhowna kii wuu ka saari kari waaye yaa qowmanaa hubbuu linasri ilaahikum wanabiyikum washariicati alixsaani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اخوتي الاعزاء ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا آمين يا رب العالمين آمين إخوتي الأعزاء waa fadhigeenii shan iyo labaatanaad aynu kaga hadlaynay caalamka nolosha inagu weheliya makhluuqaadka jinka la ydhaah iyo raadka ay nolosheenna ku leeyihiin iyo taariikhdiisa iyo xaaladihiisa nololeed ayaynu wax badan ka soo bayaaminay halkay noo joogtayna waxay maraysay fannigan sixirka la ydhaa noocyadiisa iyo qaybihiisa iyo axkaamtiisa shareecadu maxay ka qabtaa arrimahaasoo dhan waan ka soo hadallay waxay inoo taagnayd inaynu ka hadallo qaybaha sixirka iyo siduu u raadiyeeyo bini iyo mixwarka iyo udubdhaxaadka uu ku wareegayo shaqada sixirku waxaynu bayaaminay ma jiro sixir la yidhaahdo waa sixir oo aan la adeegsanaynin jin aan shaydaan la adeegsanayn ma jiro sixir sixir ah oo la adeegsado oo aan ku shaqaynaynin kufri iyo gaalnimo maa min sixrin la isticmaalo wuxuu dabada la gelayaa gaalnimo shirki iyo gaalnimo iyo macaasi ayuu ku tiirsan yahay qaababka ay u isticmaalaan ama ay u adeegsadaan shayaadiinta kuwa sixiroolayaasha ah rufaqaa ashaytaan dadkan la saaxiibay shayaadiintu qaabka ay u dirtaan shayaadiintana waan ka soo warrannay asluubka ay isticmaalaanna waan ka soo hadallay maanta iyo casharkeennan caawa waxaan ka hadli doonaa bidcooyin cusub oo diinta lagu soo biiriyey oo raad ku yeelanaya jin iyo shayaadiin oo soo badanaya oo xadkiisii iyo xuduuddiisii aada u soo dhaafay waa qaab in badan imminka a aragtaan oo dad badani ay yidhaahdaan waxbaan ku daweynaynaa qaab wax loo daweeyo ay yidhaahdaan waxbaan ku daweynaynaa iyo sida ay ula xidhiidhaan jimanka ama jinku uu xidhiidh ula leeyahay ayaan rabnaa maanta inaan bayaaminno in allahu tacaala maalintii islaamku hana qaaday ee rasuulkeennu guulaystay salawaatu salawaatullaahi wasalaamu calayh ee uu madiine yimid nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waxaa bilaabmay qowm diinta isku qarinaya magaca diineedna sheeganaya islaamkana hadime iyo dhibaato ku lahaa oo fara badan baa jiray intuu nebigeennu noolaa calayhi salaatu wasalaam hadimo kasta iyo shirqool kasta oo munaafiqiintu ay u dhigaan diin islaamka waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ku soo dejinayay qur'aan kariim ah oo looga digayo rasuulka iyo muslimiinta inay ku dhacaan dabinkaas intii ka dambaysayna maalinba heeray joogtayba munaafiqiintu marnaba diin islaamka kama daynin inay hadimeeyaan maalin walbana ilaahay cidunbuu u soo saaraay ilaa jeerkan maanta ah marba ilaahay cidunbuu u soo saarayey oo had iyo jeer meesha goldaloolada ah ee ay ka faa'iidaystaan munaafiqiinta iyo dadka caamada ee diin sheegatada ah ilaahay cid unbuu u soo saarayey muslimiinta caqiidadooda iyo diintooda u ilaaliyo u saxa laba nooc bay markaa u qaybsamaan kuwaa ku gabanaya diinta ama magaca diimeed ku qarhaabanaya qaar badheedhba waxaan u samaynaya oo og inay waxani qalad yihiin iyo qaab qaar kale oo aqoon darra u geynayso waxana diin moodaya labada reerba haddii aan loo helin cid hor joogsata oo shareecada islaamka ku soo dabaasha ummadda islaamka qayb dhanbay fasahaadiyaan nebigeennay ku dhacday salawaatullaahi wasalaamuhu calayh sabankiisii bay dhacday sabankii nebiga calayhi salaatu wasalaam inay munaafiqiintu ku soo gabadaan shaarka diinta oo ay samaystaan meel ay ku tilmaameen inuu masaajid yahay ninkii la odhan jiray abuu caamir alfaasiq ayaa jiray ninkan abuu caamir alfaasiq ree madiinuu ahaa wuxuu sheeganayay inuu diinta nasaarada uu ku jiro intaan diin islaamku iman oo diinta islaamka ee ka hor wuxuu leeyahay diinta nasaaradan anu ku jiraa waxaanu la baxay magaca la abu caamir arraahib markii uu rasuulkeennu u soo hijrooday salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi madiina raggii ugu horreeyey ee nebiga ka hor yimid ee la dagaalamay buu ka mid ahaa goortaasaa nebigeennu u bixiyey salawaatullaahi wasalaamu calayh abu caamir alfaasiq ayuu nebigu u bixiyey ninkaasi qiso dheer buu leeyahay oo hadimada diinta uu ku tala galay markuu arkay inaan diin islaamka mawjaddeeda aanu is-hortaagi karaynin wuxuu u cararay maka waxaanu soo abaabulay dagaaladii faraha badnaa ilaa uxud ilaa iyo marka laga gaadho dagaalkii maxaanku idhaahdaa ee khandaqa wuxuu intaa uu soo abaabuli jiray gaaladii quraysheed markii rasuulku qabsaday salawaatullaahi wasalaamu calayh maka wuxuu u cararay daa'if markuu nebigu daa'if gaadhayna wuxuu u baxsaday bilaada ruum yurub buu galay halkaasaa wuxuu ka soo abaabulayay shirqoolka diinta niman dhowr iyo tobanah oo munaafiqiina ah oo madiino jooga ayuu la soo xidhiidhi jiray wuxuu ku yidhi ciidan baan ka soo kaxaysanayaa roomaaniyiinta roome ayaan ciidan ka soo kaxaysanayaa waxaanan ku soo duulayaa moxamed iyo saxaabadiisa waxaanse rabaa inaad masaajid ii dhistaan masaajidkaasaan ku soo degi doonaa masaajidkaasaan ku gabban doonaa halkaasaan ka fidinayaa ujeeddadaydii qasdigayga waatay markaa dhiseen masjidkii la baxay masjidu diraar shaarhkaasay soo gashadeen inay masaajid dhisaan munaafiqiintii dabadeedna ay nebiga ku yidhaahdaan masaajid baanu dhisnay masaajidkaasina wuxuu u dhowaa masjidu quba waxaanay yidhaahdeen waxaanu uga jeednaa dadka ducafada ah iyo wakhtiga roobaadda ah iyo wakhtiga mugdiga ah inay dadkaasu ay masaajidkan eh, ay dhowaystaan ay ku tukadaan ee kaalayoo nagula tuko si ay sharci u noqoto dadkuna ay kalsooni u qaataan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi hadda waxaan u kacayaa dagaalkii haddii aan laydhaha tabuuk markaan ka soo noqdaan xaaladda insha allahu aan idinla fulin doonaa markii uu nebigu soo gadoomay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bay dalabkii haddana u gudbiyeen intaanu nebigu masaajidkii dhibaatada loo abuuray aanu teg ayaa qur-aan kariimi ka soo degay ilaahayna wuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala fii suurati towba wاladiina اtakhaduu masjida diraara wakufra watafriiqa bayna اlmu'miniina wairsaada liman xaaraba allah wairsaada liman xaaraba allaha warasuulah min qabl walaa yaxlifunna in aradna ila اlxusna wallaahu yashhadu inahum lakaadibuun waxaa xalliyey oo tilmaamay hadimada meesha ku jirta iyo booraanta la qodayo qur-aankii kariimka ahaabaa ilaahay ku bayaamiyey markiiba uu leeyahay waa masaajid masjidu diraar waa hadimo iyo dhibaatayn baa loo dhisay muslimiinta lagu dhibaataynayo gaalnimaa loo dhisay in lagu kala qaybiyo mu'miniinta ayaa maqsadku yahay ha tegin oo ha ku tukanin baa lagu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam masjidkii sidaa ahaa markii waxyigu soo degay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amar ku bixiyey in masaajidka meesha ay masaajidka ku sheegeen in la gubo ficlan waa la gubay nebiguna wuxuu yidhi halkaa masbelaha laga dhigo iyo meel qashin qub ah maalintaa nebi muxamed baa noolaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxyiguna wuu soo degayey maalintii rasuulka calayhi salaatu wasalaam tiisii ay dhammaatay xilkii iyo mas-uuliyaddii diineedna uu gudbiyey marba marka ka dambaysa goobay soo gaadhaba marba waxaa soo baxaya uun dad haddii al la yidhaahdo diinta ilaahay inay ku gabadaan ama aqoon darra ha u geyso ama badheedhbaeh waxaa dhacday tusaale labaad haddaan idinka siiyo maalin maalmaha ka mid a ayaa kuufo magaalada la yidhaahdo waxaa soo galay oo jooga abu muuسى aلأشcari radia الlahu tacaalى canhu arضaah saxaabigii jaliilka ahaa masaajid buu soo galay kuufo ku yaalla waxaa fadhiya dad xaynxayn u fadhiya goobgoob u fadhiya ayaa masaajidkaa fadhiya waxaa hortooda tuunsan dhagaxaan yaryar oo quruuraxa ah baa hortooda yaalla mid baa amar siinaya xalqaddii walba wuxuu ku odhanayaa sabbixuu mi'a halliluu mi'a kabiruu mi'a wuxuu leeyahay boqol jeer tasbiixsada boqol jeer allah laa ilaaha ila allaahu dhahaya boqol jeer alxamdulilah dhaha boqol jeer allaahu akbar dhaha markaasay odhanayaan nin waliba marka buurtaa yare dhex taalluu quruuraxaa ka tirsanaya inta jeer uu yidhi abuu muusa alashcari uu soo galay masaajidkii siday samaynayaan buu u fiirsaday wuu yaabay wax su'aala kama bixinnin dabadeedna wuxuu aaday nin ka aqoon badan oo ka fiqhi badan oo saxaabiya buu la sugay arrintii wuxuu u tegey saxaabiga la yidhaahdo cabdilaahi ibnu mascuud afartii cabaadalada ee fuqahada ahaa ka mid ah ayuu u tegay abuu muusa wuxuu ku yidhi yaa abaa muusa yaa abaa cabdiraxmaan innii ra'aytu fi lmasjidi shayan ankartuhu masaajid baan tegey waxaan fahmi waayey baan kula kulmay walam ara alxamdu lilaahi ilaa khayran laakiin markaan anigu eegay khayr unbay iila muuqatay wixii meesha aan ku soo arkay khayr baan u qaatay anigu qaala wuxuu ku yidhi markaa cabdulaahi bnu mascuud maadaa ra'ayta maxaad soo aragtay markaasaa wuxuu yidhi waxaan soo arkay masaajidka oo xalqado u fadhiya qur-aan ma akhrisanayaan xadiid isuma macnaynayaan cilmigii diinta ma kala qaadanayaan keliya waxay leeyihiin boqol jeer tasbiixsada boqol jeer allaahu akbar dhaha sidaas markaasuu ku yidhi oo maxaad ku tidhi markaasuu ku yidhi waan ka gaabsaday ilaa aan adiga kuu imaado wuxuu ku yidhi oo maxaad ugu odhan weyday cudduu khataayakum qaladaadka diineed ama qaladaadka dunuubta aad gasheen taasaa idiin ficnayd inaad tirsataane tasbiixdan iyo tahliishan uma baahna inaad tirsato sababta oo ah diiwaan bay gelaysaa aan la dayacaynin maad ku tidhaahdid anigaa idinka damiino wixii khayr ah ee sharka tirsada ee ka daaya waxaanaad samaynaysaan ilaahay subxaana wa tacaala ma yani ma ilaabaye markaasuu yidhi ina mari cabdillaahi ibnu mascuud baa dhaqaaqay masaajidkii bay tageen cabdillaahi ibnu mascuud qowmamkii ayuu xalqaddii ugu horraysay isdul taagay wuxuu ku yidhi waa maxay waxaanaad samaynaysaan waxay ku yidhaahdeen wax kale ma ahan subxaana allahu baan tirsanaynaa allahu akbar baan leenahay laa ilaaha ila allah baan leenahay waan iska wardiyaynaa dikri baan aqriyaynaa markaasaa wuxuu ku yidhi cudduu khataayakum wa ana daaminun anlaa yadiica allahu min xasanaatikum shay-a dembigaa gasheen tirsada oo ka toobo keena si khaasa uga toobo keena wixii laakiin khayr ah ilaah aanay ka gedmanayn baa u dhiibanaysaane waxbaha ka shakiina tirsigan la idinkama baahna marka wuxuu arkay waddada ay hayaan inay sunnadii nebiga khilaafsan tahay wuxuu yidhi abaabakar baan soo gaadhay oo cumar baan soo gaadhay oo yebel baan soo gaadhay intii saxaabadii waaweynayd ay joogtay ma jirin ruux intuu xalqad samaystay sidanaad samaynaysaan samaynaya kullu muxdaatin bidca wa kullu bidcatin dalaala wuxuu hadday diin tahay ood rabbi ku caabudayso waxaa kaaga filan intii ilaahay rasuulkiisu ay kuu sheegeen laakiin dariiqan aa wadaan waa bidco sida tanna saxaabadu ma yeeli jirin ka noqdoo iska daaya yaa ummata muxamed maa asraca halakatakum fi lxaq ummadda nebi muxamedey waa maxay deg deg badana intaad xaqii rasuulka dultabaa ka halaagsamaysaan sawta nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam weli maryihiisii aanay baaliyoobin sawtan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam weelku wax ku cunayay weli aanu koob jabin waa maxay durba bidcadan aad barwar barbar wadaan ee diin islaamkii a ku soo biiriseen laba mid un bay noqonaysaa buu yidhi markaa raggiinnanu laba shay mid uun ayay arrinkiinnu noqonayaa waladii nafsi biyadihi la antum calىa millatin ahdaa min millati rasuuli اllahi sal اlla alay waslm inaad hasheen ood ku taagan tihiin diin ka toosnaan badan diintii nebi moxamed aw amase inaad muftatixuuna baaba dalaalatin inaad albaab furaysaan dalaalad iyo baadi inaad furaysaan waana taa dambe marka aad leedihiin sidaasaan samaynaynaa nebi muxamedna aan laga soo gaadhin salawaatullaahi wasalaamu calayh markaa ma diin diintii nebi maxamed ka dambaysay oo ka fiican baa hesheen maya idan waxaa wadaan waa dalaal waa baadi waxaa wadaan waxay ugu jawaabeen yaa abaa cabdiraxmaan wallaahi maa aradnaa ila alkhayr wallaahi baan ku dhaarannay waxaan khayr ahayn ugama jeedno wallaahi baan ku dhaarannay waxaan khayr ahayn ugama jeedno cabdillaahi ibnu mascuud hadal iyo maquulo aad iyo aad u taariikhda u gashay ayuu ugu jawaabo wuxuu ku yidhi wa kam min muriidin lilkhayri laa yudrikuhu alla badanaa dad wanaag baanu raadinaynaa leh asaan helayn wanaag baan uga jeedaa laakiin marinkii seegan way badan yihiin caalamka maanta inta bidco iyo dalaal taalla dadunbay wanaag ugu muuqatay oo islahaa khayr baad ka helaysaa laakiin dalaal ku jira iyo baadi marka wuxuu yidhi alla badanaa wa kam min muriidin lilkhayri laa yudrikuhu badanaa ruux intuu u qastiyey inuu khayr shaqaysto aan haddana waafaqaynin dariiqii khayrka oo shayddaanku uu marinkii seejinayo waxaan halkaa uga socdaa ilaa maalintii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyigu ku soo degay ilaa jeerkan maanta ah mar walba waxaa dhacaysay inay qaar ka midihii ilaahay shareecadiisa ay feedho jeexaan oo waxaan ilaah iyo rasuulkiisu midna aanu ogeyn ay diinta ku soo daraan iyaday sidaa tahay maanta wakhtiganaynu taagannahay waxaa jira dad yidhaahda waxbaan dawaynaynaa oo laakiin dariiqii rasuulka aan haynin sunnadii nebigana aan ku taagnayn ayaa maanta soo badanaya oo xidhiidh la leh ama ha is ogaadaan ama yay is ogaanine shayaadiin iyo jiman bay la shaqaystaan qaarkood way ka warhayaan inuu jin la shaqaysto qaarkoodna way aftuuban yihiinoo waxay u haystaan inay karaamo iyo ilaahay inuu doortay ay ku shaqaynayaan waxyaalaha ay ka shaqaynayaanna waa waxyaalo aan diinta ku toosnayn intooda badani waxay beddel ka noqdeen dad horoo jiray oo haweeniyo islaamo u badnaan jiray oo shaydaanku uu ku adeegan jiray dadkana sidaa xoolahooda ku cuni jiray ayay uga faa'iido bateen kuwani shaydaankii waxaa jiri jiray oo aannu soo gaadhnay qowm rag iyo dumar baloo islaamo u badan oo intay dadku u yimaadaan ku odhan jiray madaxa waxaa kaaga buuxa xaarwalwaal oo dabadeed intay gacanta u hooriyaan ilaa soddon ilaa afartan xaarwalwaal dhegaha ka soo daadin jiray waxaan soo gaadhnay qaar odhan jiray indhahaaga dixiri baa ka buuxa oo intay saa qori yar u mariyaan ilaa iyo boqol dixiri indhaha ka soo saari jiray waxaanu soo gaadhnay qaar odhanayay raashin aad cunaysay baa lagugu cawriyey oo intay halkaa laabta afka ka saaraan waxbaan soo nuugaynaa idhaahda dabadeedna afka ka soo tufi jiray wax qarmuun ah, ama hilib ah, ama caano ah, ama wax la mid ah dhejis baa la odhan jiray ilaa iyo imikana meelaha qaarkood ayaa laga isticmaalaa dhejiska siyaabo noocaasa bay u isticmaali jireen dadkana xoolahooda ay kaga cuni jireen qaar badanina saykoloji ahaan bay u bogsan jireen marka la yidhaahdo soddon oo xaarwalwaal ah baan kaa soo saaray dhegaha ama soddon xabood macaan kursan gaaluhu xooluhu gala asaa lacag la siin jiray dadkana laba siyood bay u lugoyn jireen inay caqligooda ku loofaraan oo caqligii bini-aadmiga inay waxbala'aan ka soo qaadaan iyo inay mararka qaarkood nooc shirkiya geliyaan oo yidhahdaan waa anigaa kaa soo daadiyey sangaallayaashii ama waa anigaa xaarwalwaalkii kaa soo qubay ama waa anigaa dixirigii indhaha kaaga jiray kaa soo saaray ee ama maxaad waxaad gowracdaa e, e, maxaanku dhaha neef xoolaa oo caynkaa iyo caynkaas ama waxaad gowracdaa maxaanku dhaha diig e, sidaa iyo sidaa u eg intaasay markaa iyagu ugu shaqayn jireen jinka caqliga bini aadmigana way xadayeen ruux bini bini'aadmiyoo odhanaya soddonkan xabadoodee xaarwalwaalkii halkay maskaxda ka fadhiyeen ma jiri jirin dixirigan indhaha aad ka soo gurtay ileen baallahaygu waa kuwane indhahaygu saxar ma qaadi karaan indhaha bini-aadmigu waa aragteenoo hal saxar ma aqbali karaan soddon kan xabadoodee dixiriga indhahayga aad ka soo gurtay halkay ku jireen qof odhan jiray ma jiro qofkan ay dhajiska ka soo nuugtay leedahay caanahanaa lagugu dhajiyey ama hilibkanaa lagugu dhajiyey halkii aad ka soo saartay maxay u dalooshami weyday meeshii sidii bay u sallaxan tahay meesha aad hilibka ka soo nuugtay maxay u dalooshami weyde ficlan halkanay nuugaysa calooshu kumaba jirto anatomi kali bartaa ay leedahay calooshii baa ku jirta calooshu dhinacaa bidixday fadhidaa calooshay wax ka soo nuugaysaa dhinacaa bidixday u badan tahay dhajiskii ay soo nuugtay meeshuu soo maray ma laha waxaan ay samaynayso waxaa ku adeegan jiray shayaadiin xarwal waa la soo ururisay ama dixiriyaal soo ururisay ama afkeeda ugu rida waxaan qadhmuunaysoo tufayso simbali intaasunbay ahayd wax weynay qabatay ma jirin laakiin hal masalaba iyadu markaa ay dadka u geysan jirtayoo daruuriyaat alkhamsa waxay shareecada u taqaana baa jira ama maqaasid ashariica shareecadan islaamku maqsadka ay u soo degtay oo shan ah ayaa jira shan masalo diinta waxay ku yihiin lama taabtaan xaqooda in lagu loo farana lama ogola shantaa laba ka mid ah ama saddex ka mida ah aan idhaahdo ayay iyagu qaldayeen midu waxay ahayd shantu horta waxa weeye qofka in diintiisa loo dhowro qofka in naftiisa la ilaaliyo maalkiisa in la ilaaliyo caqligiisa in la ilaaliyo nasligiisa iyo tarantiisa iyo abtirsiintiisa in la ilaaliyo haadihi alkhamsa ayaa la yidhaha daruuriyaat alkhamsa ama maqaasid ashariica mar waxay u gafayeen caqliga bini-aadmiga oo dadka ayay ka soo dhig ka dhiganayeen wax lagu cayaaro oo maskaxdooda eh, lagu bolotiigo waa dadka ay leeyihiin dixribaan kaa soo saaraya aan odhan karaynin dixirigani siduu halkan ku yimi ama xaarwalwaalkani maskaxdaydan maskaxda bini'aadmigu saxar yar ma qaadi karto maskaxda bini'aadmigu oo idinka in badan aad aragteen dadka faalijku ku dhaco waxaa la odhanaya rashaashaad yar oo dhiiga baa maskaxda taabtay dabadeedna waxaa imanaya in dhinac dhan qofka uu qallalo ama afarta waaxoodba ay fadhiistaan waa wax yar oo dhiig dhiigahoo maskaxda ku dhaatay maskaxda in yaroo dhiiga aan axbari karaynin saxar yar aan qaadi karaynin oo xasaasiga ah fa kayf taxmil ilaa iyo soddon afartan xaarwalwaala see u xambaari karta caqliyadda bini aadmiga way ka fog tahay qofka muslimkiina marka ugu horrayso ilaahay wuxuu muslim uga dhigay inuu xoroobo ilaahay keliya u xoroobo makhluuqaadkao dhanna uu ka xoroobo marka habrihii sidaa ahaa wuu ka diga rogtay ibliiskii waayo wuxuu arkay suuq kaloo uga fiican habrihii sidaa ahaa suuq kaloo uga fiican oo wixii uu u jeeday iyo maqaasidiisii oo dhan u fulinaya buu helay waa qowm waxay odhanayaan qur-aan baan aqriyaynaa qur-aan baan aqriyaynaa wax qur'aan oo caadiyana ma aqriyan sixir sixir sixir buu odhanaya cayn cayn cayn intaasu ku celcelinaya markuu intaa yidhaahdo ayaa junuud isaga la yacni la socoto ama his ogaada ama yu is-ogaanin junuud isaga ku shaqaysanaysa ayaa ducafada meesha timaada wixii iimaaniyaadkoodu hooseeyoo dhan ayay ta'hiirinayaan dabadeedna dadkii way wada daadanayaan qaabkan iminka ay wax u dabiibaan ee inta khalaa'iq boqolaal a ah meel la isugu keeno dabadeedna sixir sixir la odhanayo waa nidaam ay isticmaalaan nimanka nasaarada ah wadaaddada kiristaankaa sidaa isticmaala wadaadada kiristaanka ayaa sidaa diintooda ku isticmaala dabadeedna dadkii waxaa lagu sallidayaa ama ku sallidmaya jiman qofkan usoo soo dhex maraya jiman karow maxaad ka faa'iidaysaa ninkan aada la shaqaynayso wuxuu ka faa'iidayaa in marka hore caqliga qofka bini'aadmiga ah lagu cayaaro maalin baa waxaan arkayay mid qolada sidaa wax u dabiibto ah oo intuu dad badan isugu yeedhay mid gabadh buu halkan soo joojiyey markaasuu sixir sixir sixir leeyo gabadhiina markaa way batorinaysaa dabeedna wuxuu soo saar sixirkii madaxay gacanta saartay youtubekaad ka helaysaan madaxay gacanta saartay dabadeedna waxay soo saartay middi intaa leeg oo dhillisa oo saawir ah ayay ka soo saartay saasa gacanteedii soo raacday mididaa waan arkayay mididaasi way daxal bay leedahay taqriiban intaa kama gaabna waa midi daxalle wuxuu leey bal eega maskaxdeeda midida ku jirtay maskaxdeeda mididaasaa ku jirtay qof keliyoo isweydiinaya ma leh war mididan madaxeeda ku jirtay ileen madaxa dhiig baa ku furan oo dheecaan bay leedahay oo dufan bay leedahay aaway dheecaankii maskaxdu aaway dhiiggii maskaxdu haddaad taa iga diiddo halkaad maskaxdu dhiig ay maskaxdu mididu soo furatay ee ay ka soo baxday miyaanay dhaawacanteen madaxaad ka soo saartee halkay soo jidhay soo dalooshatay mididu meeday maskaxdu midida inta leegi markaad saarto madaxeeda dhinacanna way u dhaafaysaa dhinacanna way u dhaafaysaa madaxeedaa ka yar madaxeedaaba ka yar midada uu leeyahy waan ka soo saaray madaxeedu maba xambaari karo war midida inta la ogo madaxeeda ka weyn aaway dhaawacee ay neerfaha u geysatay ma jirto waxaan daawanayey oo youtube-ka ku jirta wuxuu leeyahay nus kiilo masaabiira baan caloosheeda ka soo saaray tasawar iskiilo masaabiira baan caloosheeda ka soo guray keef taxmal siday nus kiilo masaabiira caloosha u qaadi kartaa qof bini aadmiyo isweydiinaya ma wuxuu odhanayaa sixir xidhxidhxidhan baan maskaxda ka soo gurayaa baca ku xidhxidhan war maskaxdu tanaynu naqaano ee muggeedu yar yahay ee inta ilaahay ugu talagalayba ay wada maxaankuraa camiran tahay ee itaalkeedana aynu ognahay sensitivitikeedana aan garanayno dareenkeeda aad iyo aad u sarreeya aan garanayno sideed bacahan iyo xashiishkan iyo midiyahan uga soo saartay qof keliya odhanaya ma leh caqligii bini-aadmigaa lagu cayaarayaa waa mid waxa kaloo lagu cayaarayaa diintii muslimiinta sidee loogu cayaarayaa waxaa la soo ururinayaa shan boqol oo haween ah oo habla iyo eh, maxaanku idha waayeelba u badan shantaa boqol ee haweenka ah meel faxshare la soo joojinayaa markaasaa leebaajo lagu afuufayaa leebaajaa lagu garaacayaa sida gawaadhida la maydhayo haweentii way qoyaysaa sidii waa maxaanku yidhahdaa libaax qoyay aar qoyay markaasaa dharkii ku wada dhegayaa jidhkeedii ille waa maryo qoyane markaasaa xubnaheedii oo dhani wada muuqanayaan xubnaheedii oo dhani ay wada muuqanayaan qaar kale intay dhacaan bay galgalanayaan markaasaa cawradoodii qayb ka midi ay muuqanaysaa halkaasaa la madaxa la isla wada dhacayaa ka darane haddii uu sirtoodaba qariyo oo waxaan hadday jiraanba ma jiraane waxaa mamnuuc ahayd inuu tv ka duubo inuu miidhiyaha geliyo waa mamnuuc qofka bini'aadmiga ah iyo wuxuu leeyahay xuquuqalinsaan buu leeyahay qofka sharaftiisa iyo cirdigiisu inay ilaashadaan ilaashanaato waajiba ruuxan basharka ah ee duruuftu kuu keentay ee aad jinka ku salliday ee aad cawradeedii muujisay haddana inaad caalamka tusto oo aad ka dhigato xayaysiis suuqgeyn aad ka dhigato xubnihii basharka waa ceeb weeye ummad muslimiin ah oo ashahaadanaysa oo tawxiidsanaysa in caarkoodii laga dhigto xayaysiis waa wax khayra macquulah in la aqbalana maaha kan laga duubayaa inuu aqbalo laftiis maaha intuu soo joojiyo qofkii xanuunsanayey ee uu isagu jinka ku salliday hadduu doono ayuu tiifi ka duubayaa jin baa ka dhex hadlaya buu leeyahay jin baa ka dhex hadlaya jinkan ka dhex hadlayaa laba midunbuu noqon karaa in ruuxan jinkii aad ku salliday uu hadlayo ama mid horoo ku jirayba kaagani uu agtifadgareeyey dabadeedna aada warsatay yaa ku sixray xaaska laygala qaba ay sixirtay yaa ku sixray xaaskayga eddadeed baa isixirtay yaa ku sixray ninkaygaa i sixray yaa ku sixray habaryartaybaa i sixirtay yaa ku sixray eddadaybaa i sixirtay intaa qaraabada ah u fiirsada oo kama fogaato intaa qaraabada unbay sheeganayaan jinka meesha ka hadlayaan muxuu uga jeedaa jinkan hadlayaa muxuu uga jeedaaye intan qaraabada ugu wareega caddaysanaya ilaahay baa inoo sheegay inamaa yuriidu shayطaanu an yuuqica baynakum اlcadaawata wاlbaqdaa dab yaan la kala qaadan yaan la isu soo wareegin cidda markhaati laga dhiganayaa maxay tahay waa jin beenaale ah oo hore la inoogu sheegay inuu kaduub yahay waa beenaale beenaalihii baad maxsharka soo joojisay markaasaa laba ruux oo aan waxbaba isu geysin baad qoorta isu gelinaysaa islaamihii hore ee dhejiska soo nuugi jiray ama xaarwalwaalka soo daadin jiray dadka ismay qaniinsiin jirin foodda isumay gelin jirin laakiin kuwan maanta noolee cusubi waxay ka shaqaynayaan inaan labada reeree isxigaa dab kala qaadan bay ka shaqaynayaan ruuxan bini-aadmiga ah ee la dabiibayo ee haddii alla yidhaahdo baahidu kuu keentay wuxuu xaq u leeyahay inaad sirtiisa ilaaliso haddaad wax dabiibayso ood cilmi leedahay qofka iyo adigu isu gaar noqda qofka iyo adigu isla gaar noqda wixii aad ilaahay kaa fahamsiiyey markaa u tilmaan laakiin inaad t v ka duubato oo gabadhii shabadda ahayd oo haddii alla yidhaahdo halkan taagan niqaab baa xidhnaatee dadba iyadoo iyadoo niqaab la garanaya oo gara yacni la aqoonsanaya inanta aad jinka adigu aad diratay kaga hadli siisay hadhow karaamadeedii iyo sumcaddeedii sooma baabi'in cid kasta oo doonaysa inay gabadha u geed fadhiisataana sow hadhow ku odhan mayso waa gabadhii cilaajka ahaydoo dabadeedniyaa u tegaya maalintaa aad t v-ga ka duubtay baad rasaas la dhacday halkaasay ku dhimatay dhaqan waxaynu u lahaan jiray ninka hablaha aflagaadeeya magteeda laga qaadi jiray ninka inan aflagaadeeya ama mustaqbalkeeda wax u dhima magteedaa laga qaadi jiray imisaatan boqol oo hablood buu yacnii sumcadda ka dilay oo u tiifi ka duubay oo la wada garanayaa heble iyo heble iyo heble laleeyahay ragga uu ka duubayo laftoodu waa dad mustaqbal u baahan wejigu waa baasaboor waa la garanaya waa hebel hebel isagoo halkan galgalanaya jinkaad u dirtay uu galgalinayo marka t v-gii laga daawado berri markuu c v-gii sii qortow shaqo raadsado t v-gaagii baa ka horeeya iyo waxaad adigu ka duubtay soo arki maysid hadha waxaa la leey war ninkaa inaga daaya waa cilaaj isagoo t v-ga wadaadkii daweynayaa la arkayoo ninkan jimanbaa ku jira lala shaqaysan kari maayo ninkaasi halkaasuu ku baaba'ay mustaqbalkiisii iyo taariikhdiisii iyo noloshiisii aad ku baabi'isay marka macquul ma ahan waxaan diin ahayn dadka in diin looga dhigo waayahay su-aal baa markaa isweydiin leh maxaa culimmadu uga hadli weyday mowduucan maxayse aqoonyahanka yahanka dhakhaatiirtiihi masaa'ilkanaan macquulka ahayn ee caafimaadkaba ka hor imanaya maxay uga hadli waayeen laba mid baa meesha timi culimmadii diintu jasaahum allahu khayran ma jirto nin sheekh ah oo u tafaruqay inuu mawduucan jinka iyo waxaa la midkaa inuu daraasad ka sameeyo qofkuna wuxuu ka jawaabi karaa wuxu aqoonu leeyahay marka culimmadii qarniganu aqoonba uma leh mawduuca jinka lidaalik waxay noqotay inay culimmadii ay ka aamusaan illa waxay ka sheegaan ma garanayaan sida jinku bini aadmiga ula shaqaysta ma garanayaan tasarufaadka jinka ma garanayaan lidaalik baa markaa culimmadii waaweyneed ee ummaddu ay ku aamintay diintoodii kama hadli karaan dadkii dhakhaatiirta ahaa ee aqoon-yahanada ahaa ee waxaana inaanu macquul ahayn arkayey maxay uga aamuseen waxay uga aamuseen arrintiibaa waxay iyagu leeyihiin waxay lugta la gashay diinta oo nimankan waxaan samaynayabaa diin sheeganaya ninkii mutacallimka ahaa ee aqoon yahanka ah wuxuu ka baqanayaa hadduu mawduucan farafareeyo in la yidhaahdo diintiibuu farageliyey arrinkuna diinta xidhiidh lama leh diintiibuu farageliyey nin dhakhtaroo ka hadlaya oo odhanay war macquul ma aha middi saawiirahoo haddii alla yidhaahdo rujinaata ah waa maskaxda laga soo saaray caqliga ma gasho waa waxa weeyaan caqligii bini aadmigaa lagu loofarayaa caqligii insaanka ayaa suuq laga dhiganayaa kolba sidii la doono loo dhigayaa cawradii dumarkaa laga baayac mushtaraynaya hablaheennii waxaan waa shaydaan baa ku shaqaysta nimanka qaarkood way is og yihiin inay shayaatiin la shaqaystaan haddaba shaydaanka in lala shaqaysto oo wax loo dirsado maxay diintu ka qabtaa shaydaanka in wax lala in lala shaqaysto ama jin lala shaqaysto aslan ma bannaana sababta oo ah waxa lala shaqaysanayo ma aragna innagu waxaynu garanayna ma ah waxaynu taariikhdiisa hayna ma ah inuu saalix yahay inuu taalix yahay ma kala garanayno bal waa faasiqiin weeye jimanka lala shaqaysanayaa waa faasiqiin waxay faasiqiin ku yihiin inay jasad qof bini'aadmiya galaan baaba marka hore xaaraana inuu ka soo dhex warramo qof bini'aadmiya iska daaye inuu marka horeba jasad kaa galo ayaa xaaraanba ku ahayd marka faasiq marka horeba faraha dhiig kula jira oo cisyaan ku jira in la yidhaahdo waxbaan weydiinayaa ama haddii alla ka dhigo waxbaan waraysanayaa ama wuu icaawinayaa macaynkan wax bannaan ma ahan waayo shaygan culimmada xadiidku waxay yidhaahaan waxaa warkiisa la qaadan karaa ruuxa macluum uu yahay haddii aan laydhaa cayntiisa ruuxa shakhsiyadiisa horta waa in la garanaya qofka xadiidka laga qaadanayo ama warka la weydiinaya waa in la yaqaanaa waa inuu macluum alxaal yahay labadaasaa loo shardiya qofka warkiisa la qaadanayo macluum alcayn iyo macluum alxaal inuu shakhsiyaddiisa la garanayo xaaladdiisana la garanayo ma faasiqba ma taarikba ma shaaribba ma zaaniba waa in la yaqaanaa bal waayahaye waa tane adigu jin maxaad ka garanaysaa hadduu doono islaam buu kuu sheegan hadduu doono waxalaali waxaad ka garanaysaa ma jiro marka shaksi aan laba garanaynin waxalaaliya wuxuu ay ku caddahay weliba inuu faasiq yahay inaad tidhaahdo waxaan u adeegsanayaa inuu icaawiyo aslan shareecada kuma bannaana aslan shareecada kuma bannaana markaa masaladan iminka soo badatay ee bidcada ah ee laga baayac mushtaraynayo cawrada hablaha iyo sumcadda bini-aadmiga laga baayac mushtaraynaya wax allaaliya waxay diinta sal ku leedahay ma jiro bal diinta tiirarkeeda oo dhan waxay diinta u soo degtay bay duminayaan diin islaamkii ayay sumcad xumo u keenayaan oo nin kastoo haddii aan laydhaa calmaaniya ama faasiqa ah markuu arko waxa la samaynayo diinna looga dhigo wuxuu odhanaya bal eega islaamka maanta wuxuu samaynaya dadka suu gelaya ayuu odhanayaa maalkii muslimiinta ayaa la xalaashanayaayoo inta shayaadiin iyo jima loo adeegsado jim baan kaa saaraynaa lacag loodhan keena caqligii baa lagu cayaarayaa nufuustii muslimiinta ayaa lagu loofarayaa marka masaladani masalo diin lukule ma ahan waa masalo cisyaan iyo faasiqnimo lug ku waana bidco kullu bidcatin dalaala wa kullu dalaalatin fi nnaar marka mowduucan maanta adduunyadeennan ku soo badanaya ee ilaa iyo koonfur ilaa iyo waqooyi la isooga dab qaaday ee maalinba mid cusubi soo baxayo maalinba mid cusub ayagiibaa maanta gambar isugu fadhiya ayagiibaa isdacaayadaynaya iyagiibaa iscaayaya xaqu de iskama hor yimaado xaqu iskama hor yimaado mana qancin karaan ummadda waxaanay samaynayaan umana qiil degi karaan meel allaaliya meelay diinta kaga taallaa ma jirto meel allaaliya meelay diinta kaga taallaa ma jirto qofka muslimka ah ee dhakhtarka ah waxaa waajib ku ah ruuxa aaminay sirtiisa inuu ilaaliyo almu'taman qofka la aaminay waa inuu ammaanadii addu lamaanata ilaa ahliha ruuxa intuu kuu yimi naftiisii kugu aaminay ee sirtiisii kuu sheegtay inaad miidhiyaha geliso waa xaaraan weeye waa sir qofku leeyahay uu kugu aaminay waad arkaysaa kuwa maanta isticmaalo nooca ah ee haddii alla yidhaahdo leebaajada isticmaalaya ma jiro maa min waaxid la soo heli maayo ilaa haddii uu jirase se dhan oo t v-ga u duuba buu leeyahay guruub dhan oo t v-ga u duuba ayuu leeyahay ayay maqlaya uu leeyahay mararka qaarkood eh, kamaradda kusoo eh, kusoo hagaaji kamaradda kusoo kusoo beeg waxaasi waxa weeye tasamuc weeye waa ismaqashiin man samaca man samaca annaasa samacahu اllah qofka dadka ismaqashiiya iidhada samaysta ilaahay dadka uu ku fadeexadiya marka baaraka allaahu fiikum qaabka maanta ay wax u isticmaalaan waxa weeye waa adeegsi jin weeye wax karaama xidhiidh lale ma ahan wax diin islaamka xidhiidh lale ma ahan marka masaa'ilka noocaasa waxaan ka digayaa lillaahi walitaariikh ilaahay dartii iyo inay taariikhda inoo gasho waar bidcada in badan baynu la dagaalannay albaabkaynu ka saarray daaqadday ka soo gashay in badan baynu bidco noocay tahayba aynu ka dagaalannay dadkana tawxiidka aynu ku canqarinnay ilaahay iyo addoommaduna way waa la kala bartay laakiin haddana iyadoo shaadh kalena bay soo gashay iyadoo qaab kaleba inoo soo gashay waana khidadda ibliiska lacnatullaahi calayh ibliis baa wuxuu ku ballan qaaday inuu khalaa'iqda ambiyo markay tan fahmaan tan inuu haddana kaga yimaado alwaswaas alkhannaas baa ilaa yidhi wuu waswaasiyaa dadka waanu dhuumasho badan yahay marka kaartada lagu fahmo uu gabban dabadeedna markaasoo haddana mar labaad waa waswaas oo khanaasa wuu gabbasho badan yahay haddana si kale dhinac kaleu kaaga imanaya dariiq kaluu haddana kuu soo maraya la aatiyannahum min bayni aydiihim wa min khalfihim wa can aymaanihim wa can shamaa'ilihim walaa tajidu akharahum shaakiriin waxaan ku ballan qaadayaa buu yidhi inaan jiho kasta iyo kaarto kasta iyo ficil kasta oo aan ku ambin karo inaan isticmaalo ina ashayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi الsaciir arrimaha noocaasoo kale ah dadkiinnana ha uula tegin ha u geynina idinkuna ha u tegina lilaahi been idiin sheegi maaye dad badan oo intay u tegeen kuwa halkaa laga soo raacay baa dhibtooda xallintoodii ay ugu fogaatay isagoo badqabuu tegey shayaadiintii ay wada adeegsanayeen baa ku dirantay dabadeedna isagiiba halkii ku dhacay isagoo badqaba hadhowna kii wuu ka saari kari waaye kii rusheeyaha ahaa wuu ka saari kari waaye ayagoo daandaansan bay u yima noola yimaadeen soo xagarateen maaha marka ilaahay kitaabkiisii baa haysataan sunnihii nebiga waan haysannaa war saddex shay ku dadaala ummadiihay saddex shay ku dadaala haddaad saddexdaa shay ku dadaashaan waxaan waxba idinka guri maayaan inna kayda shayطaani kaana daciifan shirqoolka ibliisku wuu sahlan yahay waa daciif kaydka dumarkaa ka culays badan ina kayda kunna cadiim waxaad yeeshaan baaraka allahu fiikum war weysada ku dadaala weysada ku dadaala waxay odhan jireen dadkii hore saalixiinta ahaa alwuduu silaaxu lmu'min waysadu waa hubka mu'minka wallaahu yuxibu lmutahiriin ilaahay wuxuu jecel yahay dadka tahaarada tahaaradana dee weysadii baa awal ka ah weysada markaa weysaysataan wax allaaliya wixii dunuub sakhaa'irah ee la sameeyey baa kaa daadanaysa taad indhaha ku aragta sakhiiraad way daadan taad gacmaha ku qabata sakhiiraa way daadan taad lugaha ugu dhaqaaqday dhibicda ugu dambaysay raaci waxaan kuu nuglaynayaa inay ishu ku gasho ama sixirku ku haleelana waa min kasbina wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wayacfu can kaiir haddaad weysaysato maxaanku idhaha dunuubtiisa khaayirtaydo dhan ay maydhanto waxaa ku weheshanaya malaa'igta markaad dikriga ilaahay laasimto kuuma soo dhowaanayo dikriga ilaahay ha la laasimo kuuma soo dhowaanayaan qofka bini-aadmiga dikriga ilaahay aan laasimin ayaa shaydaanku ku xidhmaa waman yacshu can dikri araxmaani nuqayid lahu shayطaana huwa lahu qariin qofku hadduu dikriga ilaahay uu iska daayo markaasaa lagu sidkaa ibliiska war dikriga ilaahay miisaanku inoo gelayaa dikriga ilaahay ha la laasimo aladiina aamanuu wataطma'inu quluubuhum bidikri اllaah alaa bidikri اllaahi taطma'inu اlquluub qalbi xasiloon oo aan cabsanayn ibliis waxbaba kama qaado xadiidkii saxiixa ahaa waa idinka wada garanaya ruuxu markuu gurigiisa ka soo baxo haddii uu yidhaahdo bismi illaah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ilaa biاllaah waa saddexdaa eray bismi illaah tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ilaa billaah faqad hudiita wa kufiita wa wuqiita faqad hudiita wa kufiita wa wuqiika saddexdaasay malaa'igta ku tidhaahdaa markaad gurigaaga ka soo baxaysa intaa haddaad ku akhrisato hadhow hadduu ibliis xadhig marani uu damco inuu wax ku yeeleeyo kuwii kula socday ee kuu maaro waayey ayaa la hadlaya oo odhanaya maxaad ka guri kartaa ruux xagga rabbi laga ilaaliyey oo laga xifdiyey oo la maanacay maxaad ka qaadi kartaa sidaasaad gurigaagii adoo badqaba aada ugu soo hooyanaysaa wardad yahow waxaa ku dadaashaan sadaqada sadaqada ku dadaala asadaqa tudfi'u qadaba araxmaan sadaqadu waxay bakhtisaa cadhada ilaahay dhibta ku gaadhaysaana waxay ku timaadaa cadhada ilaahay hadday dhibi kugu dhacdo waa mibaa ka sabadi adag waxaase laakiin bakhtiinayaa waa sadaqada asadaqa tudfi'u qadab araxmaan daawuu mardaakum bisadaqa xadiidkii xasanka ahaa ee bahureere warinayay war sadaqada ku dadaala oo dikriga ilaahay ku dadaala oo haddii ilaahay ka dhigo weysada ku dadaala waxaan wax loo dhiga lahayn waxaan wax loo dhiga lahayn oo ina anfici doono fi اddunya waalaakhira salaadda subax iyo jamaceeda qofka salaadda subax jamaca ku tukada fa huwa fii dimmati اllaahi tabaaraka wa tacaala fa huwa fii dimmati اllaah ruuxa salaadda subax wakhtigeeda tukada wuxuu gelayaa ilaahay magantiisuu gelayaa ruux ilaahay magan geliyeyna wax u soo gudbi karaa ma jiraan baaraka allahu fiikum war waxani waa saqiir waana daciif waana mahiin weeye shayطaanku kaydkiisuna waa daciif innagunbuu daciifnimo inaga helay mooyaane ruuxu hadduu ilaahay ku xidhmo oo dardaarankaa aan idin siiya aa qaadataan walaa rusheeya u baahanayn walaa bini aadmi kale idinaan u baahanayn walaa jin baan waxba idiin dhimayn walaa il baan waxba idinka qaadaynin ilaahay xisnigiisa qaata ilaahay dhufayskiisa uun gala dadkanna ka xoreeya horaynu uga xoreynay bidco fara badane in hablaheenna laga dhigto haddii alla yidhaahdo macrad laga dhigto lagu suuq geeyo haddii alla yidhaahdo bidcada arrinkaa ah, qof wal oo muslima ah, oo horena uga soo dagaalamay bidcada waajibay ku tahay inuu bidcada la dagaalamo kullu bidcatin dalaala wa kullu dalaalatin fi اnnaar acaadana allahu wa iyaakum ikhwati اlacizaa halkaasaa maanta casharkeenna inoogu joogi doonaa duruusteennii kalena halkaa ayaa wixii inooga dhiman aynu ka sii wadi doonaa wasal allahuma calaa khayri khalqi nabina maxamed